bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalamu calaa rasuuli illahi sal alla ly slam walaalyaal waxaan kuusoo gudbinaynaa kitaabkii fiqigahaa bidaayat mutafaqi casharadiisii koob iyo soddonaad oo inoo akhrinayo sheekh maxamuud xaliika xafidahu llah walyatafadal mashkuura konton caruroo kale aabbay wadan lahayd marka shareecadu si wax isugu ilaaliso ayaa ragga loo dhiibay oo layidhi idinka ilaahay gacanta idiin gila alrijaalu qawaamuuna cala annisaa shareecaduna waa xadiday oo jaahiligii baan waxna ka furmi jirin waxna u xidhmi jirin jaahiligii oo intuu doonna waa furayaa intuu doon soo celinayaa waa la xadidayoo saddex unbaa laga dhigay ilaahay raxmadiisa iyo tashriiciisa kaamilka ah subxaanahu wa tacaala marka qofka u fiirsada aad ugu fiirsan nusuusta qur-aanka iyo axaadiista rasuulka sal allah alay wasalam ee ka warramaysa dalaaqa axkaamta ku sugan waxaa qofkaasi hubaala ugu caddaanaya islaamku sida uu ugu dadaalay dalaaqa siduu u farsameeyey sida uu dalaaqu u ilaaliyey hal mar xitaa lagama dhigin laba lagama dhigin saddex baa laga dhigay balse calaaqada zawjiyada loo ilaaliyo oo aanay u go'in ayaa ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala sidaa awgeed baa shareecadu dalaaqii u sugtay oo shareecada uu ka mid yahay awalan ka u horreeya baabu axkaami alaaqi dalaaqa iyo furiinka axkaamtiisii weeyaan wa fiihi daabidaani laba daabid baa ku sugan adaabidu alawal daabidka u horreeya axkaamuhu furiinka axkaamtiisu khamsatun shan weeye shan arrimood wuxuu u jeedaa axkaamu khamsihii ayuu ku tacalluqayaa furiinku kow yubaaxu dhalaaqi waa la banneeyaa oo mubaax weeyaan lixaajatin xaajo awgeed hadday dani keento dalaaqu mubaax buu noqonayaa gabadhii ninkiiba la noolaan kari weyda mud musiibo ahoo faraha laga gubta ilaahay gacanta u geliyey jiif iyo joog ba u diiday gabadhii oo dhaqi waayey marka inay gabadhu akhlaaq xumadiisa iyo dhaqan xumadiisa iyo dhibaatada uu ku hayo in haddii alla idmaayo ay bal ka nasato tawarwarhaadhe ina kala kaxeen iyo iyana isku baabi'ine waa arrin alaaqu markuu caynkaa yahay mubaax weeye waana banaanye markaas waana banaanye waaye athaani labaad yukrahu waxaa la kahdaa oo shareecadu ay nacday yukrahu waa la nacaa dalaaqii dheh liayrihaa haddii ala idmaayo liayri xaaja haddaanay xaajo iyo baahi aanay keenin oo wax dhiboo kalifi aanay jirin qofku haddii aan idmaayo inuu dalaaq iska dalbaa waxa weeye waa shareecadu waa shay makruuh ah shay makruuh ah oon bannaanayn oon fiicnayn weeyaan bal rasuulku wuxuuba sheegay calayhi salaatu wasalaam ibliiska subax walba waageedu beryo inuu badda dusheeda sariir weyn intuu ku fidsado uu ku fadhiisto shayaadiinta uu kala diro oo hadhow riboorhka loo keeno oo qoliba qoloba ay warbixin bixiso anigu qof baan qof ku salliday waa dilay mid bayc mushtaraa anigu ribo madaxa u geliyey mid baan xoolo bani aadam ku sallidoo wuu xaday qolaba kiis bay keenaysaa markaasu mid walba wuxuu ugu jawaabayaa saas iyo saas maa sanacta shay-an waxba maadan samayn adigu nagaa tag mid baa marka dambe wuxuu odhanayaa anigu laba qoys qoys muslim oo laba qof oo isqabaan saaka kusoo guulaystay inaan kala kaxeeyo maalmahanna waaman ku dhex jirayba waan waday hawsha maalmahanna hawsha waan wada waan ku dhex jiray saakana yoolkii baan gaadho reerkii waa kala diray markaasaa intuu war adiga iisoo dhowow qoladaan riboorhka bixinaysa kasoo dhex baxoo horta agtayda kaale marka ugu horaysa nicma anta raggii aan diray ninkii ugu wacnaa adiga wey war ninkan oo ka nin la arkay oo maqlayba maha war maxaa tidhi ayaamahanna waa ku dhex jiray saakana guushii baan ka soo gaaro waa kala diray ninkaa fiican ma jira adiga dumaroo marka u warhaya hadee ninkaa ibliis ah iska jira iska ilaaliya yusanu waa la sunneeyaa talaaqi oo sunnuu noqdaa litafriiqihaa ku falkeeda ay ku gaboodfasho gabadhii fii xaqi rabbihaa ay rabbigii rabbigeed xaqi uu ku lahaa gabadhii ilay waajibaad baa saaran sharci ah salaaddii baa loogu taag waayey inay qubaysato oo wax cunto oo cabto xidhato xaragooto wax dhasho waa garata ilaahay caabud baa loogu taag waayey salaada tuko maya maadsooontid maya waxbaro maya waa loo taag waayey xaqi rabbigeed baa loogu taag waayey wacdin iyo wax sheeg badan dabadii in layska sii daayaa sunno wey mankaarqabta taasoo kale ay kula noolaato ma aha yusanu waa la sunneeyaa litafriiqihaa ku gaboodfalay gabadhi ku gaboodfasho fii xaqi rabbihaa rabbigeed xaqeeda ku gaboodfasho waayo nebigu sal alla lay slam wuxuu yidhi halaaatun yadcuuna allaha falaa yustajaabu lahum saddex qolo ilaahay bay baryaan ducadoodu ilaahay ma aqbalo waxaa ka mid ah rajulun kaanat taxtuhu imra'atun sayi'atu lkhuluqi falam yutalliqha nin qaba islaan akhlaaq iyo dhaqan xun oo aan sii daynoo saa ku qabaa kaa ducadiisa ilaahay aqbali maayo nabigu yuri salawaatu ullahi wasalaamu calayh mar haddii lagu ducada aqbali maayo maxaabaa u nooshay adduunka weyn yaxrumu xaaraan buu noqonayaa talaaqi fii xaydin gabadhu markay xaalad xayda ku jirto oo ay caadadii wadato in la furaa furriinka caynkaasi waa furriinka xaaraamta ah oo mamnuuc weeyaan laakiin xaydka haddii gabadha la furo ma dhacayaa alaaqo mase ma dhacayo qowlka raajixa ah wuu dhacaya inkastoo ibnu taymiya ibnulqayim saan filayo eh, eh, iyagu odhan jiray ma dhacayo laakiin sida raajixa ah gabadhiyadu xaa'idaha haddii la furo waa dhacaya yajibu waajib buu noqonayaa furiinku cala almuuli'i kii gabadha ka dhaartay waman ay wa calaa man calaa baa u qadarane eh, wa man mid dushiina waajib buu ku noqonayaa yaclamu og bifujuuri zawjatihi islaantiisa faajirnimadeeda og laba qofna waajib buu ku noqonayaa furiinkii kii islaantiisii ka dhaartay markaasu wuxuu ku yidhi islaantiisii inaanan kuu tegin baa intaasi dhaariga tahay gabadhii way iskaga aamustay sharcigu wuxuu u qoondeeyey ninka caynkaasoo kale ah afar bilood afar bilood haddii gabadha ninkaas uu agmari waayo uu guriga ay ku wada nool yihiin afartaa bilood aan wax kale xidhiidha ka dhexaynin oo wixii firaashkii lagu kala tegey wixii ka dambeeyaa ninkii waxaa la odhanayaa gabadha ama si habsamiha ah u sii oo iska fasax oo warqadeedii sii ama si wanaagsan gabadha u dhaqo ayaa la odhanayaa wade haddii iyadu dee ay diidana ka war oo ay loogu taag waayo marka waa baab gaara ah iyaduna marka marka ninkii muuliga ahaa isagu waajib buu ku noqonaya markaas allah wuxuu leeyay liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhurin fain faa'uu ay fain rajacuu hadday noqdaan oo dee xaaladii caadi lagu soo celiyo fa ina allaha hafuur raxiim in cazamuu alaaqa hadday furriin goostaanna raggii fa ina allaha samiicun caliim alle waa alle wax walba maqlaya oo wax walba og oo xoogaala subxaanahu watacaala tacaala yajibu alaaqii waajib buu noqonayaa cala almuuli kii dhaartay dushiisa islaantiisii ka dhaartay wa man ay wacalaa man mid dushiina waajib buu ku noqonayaa yaclamu og bifujuuri zawjatii islaantiisa faajirnimadeeda oo islaantan waa dhaqan xunta wasqaawinaysaa inuu is asturto lagu taakeli maayo falladaadkeedaa xun warbixinaheeda waa xun yihiin islaantii marka farakabax bay noqotay hadday farakabax noqoto isna la nooshaay inuu sii haystaa waa arrin aada u xun waayo rasuulku wuxu uri sal alay slam laa yadkhulu ljannata dayuuf ninka dayuuska ah jannada ma galo qaaluu waman iddayuusu yaa rasuula allah dayuusku waa ayo qaala aladii yuqiru alkhabusa fi ahlihi waa ninka dhaqan xumada ehelkiisa raalli uga ah ee u qirsan kaasaa la yidhahda nebig sal sl addaabidu thaani man saxa dalaaquhu qofka furriinkiisu ansaxayo ayaa saxa uu ansaxayaa an yuukila inuu wakiisho hayruhu hayrkii walow zawjatuh xaaskiisaba ha noqoto fii talaaqi nafsihaa nafteeda dalaaqeediiba labada alba meesha iskugu keenay sheekhu inkastoo midmid ka mid a ah hadal ka taagan yahay wuxuu yidhi qofka inuu wax furo ay ansaxayso oo de waa qofkii muslimkaa ah, caaqilka ah, baaliqa ahaaye ayaa waxaa ansaxaya inuu dalaaqii wakiisho ninkan waa muslim waa caaqil waa baaliq waa xor markaasaa inuu islaantii furuu rabaa cid kaluu wakiilan karaa wareedha hebelow haddaad magaaladii ku socoto islaantaydi ay sooma taqaanid haa waxaad wakiil baad iga tahaye islaantii waan furaye wakaaladdaa iga qaado gudbi cintaana waa ku furay meherkeeda iyo shu'uunteeda waa caynka saas oo dhan islaantii nafteedii baa loo wakiilanaya dalaaqi buu leeyahy gabar yahay isma fahmi weynaye inaan ku furo adaa maanta wakiil iiga ah kow saddexdii warqadood ee saddexdii dalqadood mid baan haddii aan la idmaayo waan kuu wakiishay adigu isa sii daa qowfkaah hadal baa ka taagan warkaas walaw zawjati markuu leeyahay dalaaq aduu hadal baa ka taagan qola waxay leey culamada ka mid a ah, warkaasi ma ansaxayo in qofka naftiisa isaga loo wakiisho ma ansaxayso waayo dee isaga baa hawsha ku socotaa in isaga laysu wakiishaana sax maaho arrintaa ehel uma noqon karo dalaaquna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xuquuqda ee ninku gaarka u leeyahy buu ka mid yahay gabadhuna waa gabadhaa dee miskiinadda xilkaa weyn lama saari karo iyadiibaaba la xero saaraya isa sii xero saar haddii la yidhaahdana sax ma aha bay leeyihiin culimmada qaarna waxay leeyihiin maya ee zakadii iyo udxiyadii iyo hadyigiiba waa ta dee laysu maarata wakiisho oo qofkii maaragtay laftiisa la siinaya xataa waa loo wakiilan karaa ba'si male bay leeyihiin laakiin qowlka dambaa sax ah qowlka dambe ayaa jamhuurta kule u badantay ayib wuxuu yidhi mansaxa qofku ansaxayo talaaquu furiinkiisa ayaa saxa u ansaxaya an yuukila inuu wakiisho hayruhu hayrkii cid ah hayrahu cidaan isaga ahayn walow zawjatuhu xaaskiisaba ha noqotee fii talaaqi nafsihaa furiinka nafteeda haaniyan baabu sunnati alaaqi wa bidcatihi wuxuu baabu yahay alaaqa kiisa sunnaha ah iyo kiisa bidcada ah wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu dawaa saddex daabid baa ku sugan oo wuxuu uga jeeda dalaaqa kiisa sunnaha ah iyo kiisa bidcada ah dalaaqu goormuu sunno noqdaa goormuusa bidca noqdaa hadalkaa wax saa u kala saaray oo saa u kala dhigay hadalka ibnu taymiya ugu horreeyey baa la yidhahdaa culimada islaamka adaabid wal alaaqu sunnati dalaaqii iyo furiinkii sunnaha ahaa an yutalliqahaa waa inuu ninkii gabadhii furo waaxidatan dalqad keliya waa inuu ku furo fii tuhrin tuhri inuu ku furo weeye tuhrigaasoo lam yata'haa ay lam yujaamichaa aanu jameecin fiihi tuhriga gudihiisa dalaaqa sunnaha ahi waa inuu ninku furo gabadha hal dalqad xagga dalqadaha waa inuu mid ku furaa horta hal dalqad baan kugu siidaaya waa inu dhahaa kow waa in marka labaad iyadoo xayd ka maydhatay marka ay ka maydhatayna aanu ag marinoo taabanna waa inuu furaa waa in horta labadaas waa inuu yeeshay kow wuxuu yidhi sheekhu dalaaqu sunnati sunnaha dalaaqa iyo furiinka sunnaha ahi an yutalliqahaa waa inuu gabadhii furo ninkeedii waaxidatan ay tadliiqatan waaxida dalqad keliya waa inuu ku furaa fii tuhrin dahaaro gudaheedna waa inuu ku furaayo iyadoo xayd ahayd oo qubaysato ka daahirsatay waa inuu saa ku furaa ee duhrigaasoo lam yata'haa ay lam yujaamichaa aanu jamiicinoo u tegin fiihi gudihiisa adaabidu haani talaaqu lbidcati furiinka bidcada ahi almuxarami ee xaaraanta ahi halaaatu anwaacin saddex nooc weeye furiinka xaaraanta ah ee bidcada waxaa looga jeedaa aan sunnaha asal ku lahayn saddex weeye kow an yutalliqahaa inuu gabadhii furo alaaan saddex inuu ku furo fii majlisin gole golahaasoo waaxidin keli ah hal gole iyo hal fadhi oo keli ah saddex baad iga furan tahay isa saaran hadduu gabadhii yidhaahdo ninkii waxa weeyaan waa dalaaq bidci ah dalaaq bidci ah weeyaan oo maalan oo xaaskiisa intuu furo majlis iyo golo keliya uu saa ku furo hal mar adigu saddex baad iga furan tahay ama si kale u dhigo yidhaahdo waad iga furan tahay oo waad iga furan tahay oo waad iga furan tahay anti daaliqun anti daaliqun anti daaliqun waad iga furan tahay oo waad iga furan tahay oo waad iga furan tahay ama inuu yidhaahdo saddex baad iga furan tahay inuusaa yidhaahdo inuusaa yidhaahdo labadaasay noqonaysaa ayib <laughs> an yudalliqahaa inuu furo alaaan saddex inuu ku furo fii majlisin majlis iyo meel la fadhiyo gole waaxidin keliya inuu ku furo weeyaan marka shareeca awdeed hatay waa dalaaqa bidca ah, oo aan sunno ahayn weeyaan dalaaqa saddexda gabadha lagu furaa ma dhacayaa mise ma dhacayo afarta madhabood imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa iyo axmed afarta madhabood waxay qabaan hadduu ninku xaaskiisa ku yidhaahdo saddex baad iga furan tahay saddexdu waa ka dhacaysaa waabaan soomaa waxba ninkaas uma harin macasalaama isagaas midi raaciyey haddii rag kale oo culimmada ka mid oo fuqahada ah sida ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo kayrkii waxay leeyihiin haddii uu ninku islaantiisa saddex ku furo hal gole waxaa laga soo qaadayaa mid keliya laga soo qaadaya mid keliya waayo cahdigii nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo wakhtigii abuubakar iyo labadii sannadoodee u horreeyey khilaafadii ninkii la odhan jiray cumar bn alkhadaab radia allahu tacala canhu wa ardaa dalaaqa saddexda ah oo ninku hadduu islaantiisa yidhaha saddex baad iiga furantahay mid baa laga soo qaadi jiray cumar baa markii dambe markuu arkay dadku inay wixii sahashadeen oo ciyaar ciyaar wixii ay noqotay ayaa intuu saxaabadii la tashaday wuxuu ku soo rogay maanta laga bilaabaa ninkii xaaskiisa ku yidhaa saddex baad iiga furantahy saddexdu waa ka dhacaysaa ijtihaad cumar baa arrintaasi marka ku sugnaatay laakiin madaahib alarbaca iyagu saasay ku tageen oo qabaan laakiin ragga kale culimmadan saasay leeyihiin athaani ka labaad an yutalliqahaa furiinka xaaraanta waa inuu gabadhii furo fi lxayda xayd waa inuu ku furaa gabadhii oo xayd ah bimacnaa gabadhii oo haddii alla idmaayo caado wadataa waa inuu furaa haddii gabadhii oo caado wadata uu furo furriinkaasi wuxuu noqonayaa dalaaqii bidcada ahaa ayuu noqonayaa ma dhacayaa mise ma dhacayo waxaa weeyaan wuu dhacayaa waayo wuxuu de khilaafay qowlkii alle fadalliquuhunna liciddatihinna buu alla yidhi ku fura dumarkii ciddadu markay kusoo soo socoto ciddatihinna waxaa loo jeedaa mustaqbilaatin ciddatihinna iyadoo ciddadooda ay ku soo socoto ay tirsan lahaayeen xilligaa fura baa laleeyahy waay <laughs> waana dhacayaa qowlka raajixa an yutalliqahaa inuu dhacaya waxaa u daliila inaa cumar markuu gabadhiisii furay cabdullaahi iyadoo xaa'ido ah rasuulka loo sheegay oo rasuulka sal ly sl arrintii uu ka carooday waa tuu xusibat calaya tatliiqa furiinkii iyo dalqadii gabadha iyadoo xayda aan furay dalqad baa arrintii la ii tiriyey oo layga soo qaaday an yutalliqaha ta saddexaad ee muxaramka waxa weye inuu gabadhii furo fii tuhrin tuhri inuu ku furo iyo daahirnimo duhrigaasoo wati'ahaa ay jaamacahaa uu u tegay fiihi gudihiisa oo gabadhii iyadoo xayd ka meedhatay oo markaa dial idma nadiif ah duhrigaa gudihiisa inuu ku furo waa banaaneed soo maha laakiin haddana duhrigii gabadhii isagoo aan u dayn oo ay is arkeen ayuu duhrigii ku furay dalaaqii waa dhacayaa laakiin waa dalaaq muxaram bidciga weyn adaabitu haali laa yandabiqu dalaaqu lbidcati calaa arbaci niswa laa yandabiqu ma wada gaadho dalaaqu lbidcati furriinkii bidcada ahaa calaa arbaci niswatin dumar afara afar qaybood oo dumarka ka mid a ah. <coughs> dalaaqa ah bidciga ku dhici maayo kow ayru lmadhuuli biha hayrulmadkhuuli biha tii aan loo tegin qofkii dumaree aan loo tegin iyadoo dalaaqii bidciga ahaa kuma dhacaayo waayo ciddad ma leh soomaha iyadu ciddo ma laha oo marka ay ku dhibaatoonayso ciddadaa tirsigeeda iyadu ciddo ma lahaba lamama aragba de inle falaysa calayhinna min ciddatin tactaduunaha alle waa tuuleyay subxaana wa tacaala ile waxaa dalaaqan loo ilaalinayaa muddada iyo qofka kanbaa muddada ku dheeraanaysa soo maha haddii ninkii uu furo iyadoo duhri uu ugu tegey gabadhii hubin dheer bay qaadanaysaa riximkeeda wax jiraan inaanay wax jirin wamaa ilaa dalik athaani ka labaad asagiiratu waa tii yarayd allatii taasoo lam taxid aan xaydin iyo wal aayisa tii dhiiggii caadada ka quusatay oo islaantii gabowdayba ama xanuun baaba ka kaxeeyey dhiiggii ma waa qof yar laakiin caadadiibaba iska weydo xanuun baa ilaahay u keeno caadadiiba ma haysaba ama waa mid yaroo weli xaydkii kuma dhicin taa furiinka la furaa isaguna dalaaqa bidciga ku dhici maayo way ciddo ma tirsanaysaba iyadu iyadu cidday ku dhibaatato aad u dheer bimacnaa ciddo aad u dheer oo ay tirsanaysaa ma jirto hal bil unbay tirsanaysaa oo keli ah waaye alraabicatan afaraad alxaamilu ti uurka lahayd wey tii uurka lahayd iyaduna ciddadeedu waa markay dhigto waatuu allah leey subxaana wa tacala wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna waatu rabbigii leey subxaanahu wa tacaala taas weya aalianka saddexaad baabu sariixi alaaqi wa kinaayati alaaqa kiisa sariixee cad iyo midkiisa kinaayada ah ayuu baabkani baabu yahay mudalaaqa kiisa sariixa ah inuu gabadh gabadh yahay waad furan tahay oo adigu waan ku furay iyo waan ku sii daayey inuu yidhaha ninku kiisa kale ee kinaayada ahna markaas waa iska cadiyo niyo uma baana laakiin ka sarbeebta ah oradoo reerkiinnii qabo xidhiidh isuguma kaaya hadhin wakhtigay noolaanshaha yagii waa soo afgo'ay hadalla caynkaas oo kale ah dee waxaa laga fahmi karaa dalaaqna waa laga fahmi karaa kayrkiina waa noqon karaa soo ma kaasna kinaayaa la yidhaahdaa iyuu kaga hadlay sheekholka fa fiihi daabidun waaxidun daabid kaliyaa ku sugan sariixu talaaqi furiinka kii sacad laa yaxtaaju uma baahna ilaa niyati niyo uma baahna oo ninku waad furan tahay iyo waa ku sii daayey dalqad baan ku sii daayey niyo uma baahna wa kinaayatuhu dalaaqa kiisa kinaayada ah ee sarbeerta ah yushtaradu waxaa loo shardiyaa fii wuquucihi dhicitaankiisa uu dhacayo anniyatu niya loo shardiyaa niya la'aan dee ma soconayso waa in niya loo shardiyaa markaasaa la odhanaya dalaaqaasi waa dhacay oo waa jira sariixu dalaaqi dalaaqa kiisa sariixa ee iska cad laa yaxtaaju ilaa niyati niyo uma baana wa kinaayatuhu kiisa kinaayada ee sarbeebta ahna yushtaradu waxaa loo shardiyaa wuquucuhu dhicitaankiisa anniyatu niyaa loo shardiyaa ordoo reerkiinni qaba iyo waxa weeyaan meeshii aad ka timi ku noqo iyo waxyaala caynkaas oo kale hadduu ninku yidhaahdo wamaa ilaa daalika wuxuu u baahan yahay warkaas niyo ayuu u baahan yahay raabican baabu maa yakhtalifu bihi cadadu alaaqi sala allahu wasalama wabaaraka calaa muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin qaala almu'alifu raximahu allahu tacaala wagafara allahu denbah raabican baabu maa yakhtalifu bihi cadadu alaaq wuxuu ka hadlaya sheekhu waxa uu ku kala duwan yahay ama uu isku khilaafayo dalaaqa cadadkiisu iyo dalaaqa furiinkiisu oo wuxuu uga jeedaa dalaaqu miyuu haddii alla idmaayo nin waliba oo wax furi karaa furriinka raggu ay wax furaan ma isku midbaa dalqaduhu mise way kala duwan yihiin jawaabtu waxa weeyaan dalqaduhu waa kala duwan yihiin ee waxayna u kala duwan yihiin asalka nin waliba wuxuu gacanta ku hayo ragga qaar baa dalqadahay gacanta ku hayaan ay saddex tahay waa ninkii xorta ahaa soo kii addoonka ahaa dalqaduhu gacanta ku hayana waa imisa waa laba soomaha isaguna dee ya isaguna waa laba soo maaha marka zawjku saddex waxaa saddex mid unbuu noqon karaa ninka gacanta qolada waa ku kala duwan yihiin inuu xor yahay hadduu xor yahay tadliiqaadka iyo xaarkaha uu gacanta ku hayo ee qofka dumara uu sii dayn karo imisay noqonaysaa saddex dheh hadduu yahay mubacadan mubacad waxaa looga jeedaa badhna xor baa laga dhigay oo waa xoroobay badhkiina ma xoroobin weli isaguna wuxuu gacanta ku hayo waa saddex oo muxuu la mid yahay kii xorta ahaa buu la mid yahay addoon buu ahaa badh baa la xoreeyey badhna weli lama xoraynti oo masalan waxaa la yidhi kun dirham oo kale iska bixi shan buu bixiyo badh baa xoreeyey soo mah muxuu la xukun yahay isaguna kii xorta ahaayo dalaqaadku gacanta ku haysta waa imisa waa saddex kii saddexaad waa addoonkii addoonkii isaguna dalaqaadku gacanta ku haysta waa laba un keliya markaa saasuu kala duwan fiihi daabidaani laba daabid baa ku sugan allahna wuxuu yidhi subxaanahu dalaaqu marataan furiinku waa laba goor hadduu ninku gabadha furo dalqad oo uu soo ceshado mar labaadna uu furo oo uu soo ceshado mar saddexaad hadduu furo ma soo ceshan karaa waa maya waayo ilaahay muxuu yidhi aalaaqu marataani fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala ayib wuxuu yidhi addaabidu lwalu daabidka hore yaqacu waa dhacayaa aalaaqu alaaqi waa dhacayaa baa'inan si go'an buu u dhacayaa walaa taxillu xalaal noqon mayso tii baa'inada ahayd waa tii saddexdeedii aan waxba loo reebin ilaa bicaqdin meher mooyaane jadiidin cusub fii arbaci xaalaatin saddex xaaladood dalaaqu wuxuu noqdaa baa'in buu noqdaa oo mid daba go'an oo aan waxba laga tiigsan karin oo aan waxba u harsanayn buu noqdaa xalaalna ninkaasi u noqon mayso gabadha inuu guursado ilaa uu helo mooyaane maxay meher cusub inuu gabadhii ku guursada mooyaane arrintaasna waxay dhacaysaa waa afar xaaladood oo dalaaqu gabadha baa'inada ahi waxaa la yidhaahdaa labay u qaybsantaayoo baynuunatu suqraa iyo baynuunatu lkubraa baynuunatu suqraa waa gabarh baa'ina ah laakiin baa'inanimadeedu waa yar tahay waa ninku markuu xaaskiisa ku furo hal dalqad ama uu ku furo laba dalqadood oo aanu soo ceshan ilaa inta ciddadeedii ay dhammaato dalqad buu ku sii daayey ama laba dalqadood buu ku furay ma soo ceshan ilaa intii ciddadeedii ay gabadhaa dhammaanaysay mar hadday ciddadeedii dhammaato wax soo ceshi miyaa u yaalla ninkan meesha waayo ciddadii wax ku soo ceshan lahaa waa ka baxday haddaba gacantii waxba kuma hayo kuma soo noqon karo hadduu gabadhii ay heshiiyaan oo ay is-afgartaan haddii alla idmaayo waxa ay isugu soo noqon karayaan muddadii baa ka dhammaatay waa meher cusub soo maaha de marka taa maxaa la yidhahdaa baynuunatu suqraa waa ninkii gabarh baa'ina ka noqotay way kaa go'day islaanta xaq xaqu zawjiya waa waad ku kala go'deen laakiin aad ku kala go'deene waa kala go' yar oo kala go' weyn iyo kala go' yar baa kala jira kala go'a yari calaaqadiinnii baa kala go'day waase isu noqon kartaan haddii meher cusub meeshii la keeno laakiin markaad kala go'daan oo kala go'aasi uu weyn yahay waa marka isu soo noqosho aanay jirin ilaa nin kale gabadhan iu guursado iskii iskiina u furo ama ka dhinta mooyaane marka waa kala go' weynoo meeshii cid baa kaasooso ka martay adiga marka baynuunatukubraana waxaa weye inuu gabadhii saddex ku furdo liiqaad oo saxiix ah oo waxba aan u harin ama xor u yahay ama mubaacad u yahay dabeetana gabadhii markaa xalaal u noqon mayso xataa yankixa zawjan hayrah wuxuu yidhi sheekhu yaqacu alaaqu alaaqu waa dhacayaa baa'inan si baa'inu u dhacayaa oo go'an suqrana waa noqon karaa kubraana waa noqon karaa walaa taxillu xalaal u noqon mayso ninkii gabadhii ilaa bicaqdin meher mooyaane meherkaasoo jadiidin cusub waase goorma fii arbaci xaalaatin afar xaaladood kow idaa kaana calaa ciwadin haddii kala taggaasi uu yahay mid haddii aan la idmaayo bedel iyo haddii aan la idmaayo ku salaysan oo qofku ciwad iyo beddel u qaatay waa khulcigii buu ujeedaa hadda oo ninkii iyo gabadhii markay khulcii ku kala tagaan hadhow dambe hawshaasi markay dhammaato muddadii ay tirsan jirtay imisaad khulciga waa imisa ciddadeedu ma khulciga afar bood meel laga dhintay islaanta bil dheh waad kala fogeysa labadii qof is doonaye dheh soo ma hal bil weeyaan soo ma bishaasaa markay ciddadeeda iyadu jirtaa marka haddii muqaabil ciwada meeshii uu jiro hadhow waxa weeyaan isu imaatinkoodii maxay isugu iman karaan waa meher cusub hadda kow inuu ardaadhigo weligeedii weydiisto sooriyo bixiyo meher cusub loo magacaabo islaantii markaa la meheriye labo idaa kaana hadduu yahay dalaaqaasi gabadha mid ku dhacay qabla dukhuuli intaan lala aqalgelin markaasi dalaaqaasi muxuu kaa noqday baa'in buu kaa noqday soomahad gabadha ninkii waa furay waa mehersaday gabadhii ninkii waa furay markuu mehersaday kabacdi gabadhi hadduu ninkii furay markaas xaq kuma laha inuu ku rajco ugu soo noqdo waayo de waxba gacanta uguma hadhin soo maa do qofku markay qofka is arkaan ayay wax kala hadhi karaan iminka waxbama kala hadhinba yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha baa layidhi subxaana wa taala ciddaa meesha ma jirto marka haddii inay isku noqonayaanna maxaa shardi ah in maxay meher cusub ardaadhig cusub laysla galo alaaa idaa kaana hadduu yahay dalaaqaasi mid dhacay fii nikaaxin nikaax faasidin faasida ku dhacay ee nikaaxaasi maalan nikaax faasida ku dhacay ninkii gabadhii maalanba meelahaasuu ka meherxaday markuu meherxaday xaday nikaaxa meherxadku waa faasid soo maah shayaadiinta iyo dadka xun baa ku dhaqmaa waa nikaax faasida hadhow markaa nikaaxoodii faasidka ahaa ayuu haddana maxay ooba ku furay gabadhiiba iyagoo loogeen bays meher xadeen haddana waa iyagoo ogeyn buu iska furay gabadhii hadhow wuxuu maqlay hadhow wuxuu doona gabadhi ku noqdo ma ku noqon karo waayo asalkii wuxuu haystay waxa wax lagu hanto wax lagu milkiya asalkii muxuu ahaa isagu faasid buu ahaa wixii faasid lagu dhisaa isna faasid buu noqdaa marka waa in guur cusub loo doonaa idaa kaana waa hadduu yahay dalaaqaasi mid dhacay fii nikaaxin nikaax gudihii faasidin ah arbaca idaa dallaqahaa markuu furo gabadhii rajciyan dalaaq dalaaqan baa u qadareen dalaaqan rajciyan dalaaq rajca abuu furay uma dabeetna lam yuraajichaa gabadhii kuma noqon sooma aragti gabadhii hal dalqad buu furay dalaaqa rajcigaasiisa waa laba qaybood ama dalqad buu furay ama labuu furay soo maha hadduu saddex furo ka war rajci ma jiraa meeshii ah, ma jiro wey waa nin waxaa weeyaan wuxuu haysta iska iska daayay marka idaa dallaqahaa hadduu gabadhii furo rajciyan ay dalaaqan hadduu furo rajciyan ah lam yuraajic uma dabeetana lam yuraajichaa aanu ku noqon haddana inuu ku noqdo uu doonaayo caqdi cusub baa la rabaa waase goorma waa haddii ciddadu dhammaato sooma hadde laakiin haddaana ciddadii dhammaan dalaaquna rajci yahay waa ku noqon karaa soo sooma laakiin hadday dalaaqu rajci ahaa oo dalqad buu furay ama labuu furay intay ciddo tirsanaysay kuma uu noqon gabadhii maalintay cidda baxday oo ay gabadhii ciddadii ka go'day ayaa uu damca inuu gabadhii ku noqdo ku noqoshadaasi isagaa jaaniskii iska dayacay waa kow hadda kadib inuu maxay inuu ardaadhigo oo reerkoodii weydiisto oo markaa mehersado addaabidu thaani yaqacu alaaqu alaaqu waa dhacaya baa'inan isagoo a ah mid go-an buu dhacaya walaa taxilu xalaal noqon mayso gabadhii ninkii u xalaal noqon mayso furay xataa tankixa ilaa ay guursato zawjan zawj hayrahu isaga aan ahayn bacda dalqati haalitha dalqada saddexaad kadib lilxuri kii xorta ah kii xorta ahaa waathaaniyati ay wadalqata dalqata thaaniya wa bacda dalqati thaaniya dalqadii labaad dabadeeda lilcabdi kii adoonka ahaa ilan waxaa weeyaan masalada baabka ciwaankiisu ku salaysan tahay ragga wax furaa saddex bay u qaybsamaan iyadoo la eegayo waxa ay haystaan oo dalqada ah mid maxaynu ku sheegnay waa xor baynu nidhi soo maaha dalaqaadka uu haystaa waa imisa waa saddex inahu waxaanidhi waxaa la yidhahaa mubacad oo badhna xor buu ka yahay badhna muxuu ka yahay addoon buu ka yahay muxuu la xukun yahay kaasi kii xorta ah soo maaha isna saddex buu haystaa <coughs> kii addoonka ahaana isagu laba walqabaadbu keliyu haystaa soo maaha marka ninkii xorta ahaa ama kii mubaacadka ahaa hadduu gabadhii saddex dalqadood uu furo waxbaa u hadhay jawaabtu waa maxay waa may hadhow gabadhaasi u xalaal noqon mayso ilaa ay guursato ninaan isaga ahayn oo iskeedu guursato iskeed ama u furo uga dhinto addoonkiina haddii uu laba dalqadood unbuu haystaye hadduu labadii kusii daayo gabadhii dalaaqaasi muxuu ka noqday isaguna baa'in buu ka noqday walaa taxillu yaqacu dalaaqu dalaaqi waa dhacayaa baa'inan isagoo baa baa'inu dhacayaa walaa taxillu xalaal noqon mayso xaaladaa uu baa-in ku dhacay xataa tankixa ilaa ay gabadhu guursato zawjan nin hayrahu isaga aan ahayn waase goorma bacda dalqati dalqadii kadib ahaaliati saddexaad lilxuri kii xortaha u sugnaata uu milkiyey iyo wathaaniyata ay wa bacda dalqati thaaniya dalqada labaad kadib lilcabdi addoonkii u sugnaatay weeyaan waayo allah subxaana wa tacaala waatuu lahaa fain dallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawja hayrahu alla waatuu lahaa subxaanahu wa tacaala dalaaqu markaa iyo furiinku istinaa waxa la yidhaha ma leeyahay dalaaqu masmala wax laga soo reebi karaa maalan istinaaga dalaaq lama u qaybsamaayo istina mutasil ah oo la xidhiidha dalaaqii la xidhiidha maalan ninkii <coughs> wuxuu yidhi maalan anti daaliqun gabaryahay waad furan tahay in dahabti ilaa beyti abiiki aabbahaa gurigiisa haddaad aadid waad furan tahay biduuni idnii aniga idankayga la-aantii dalaaqa caynkaas oo kale ah oo haddii aan la idmaayo istidnaha uu geliyey waa xidhiidhaa soo maha hadalkii iyo maxaa wada socdaa iyo dalaaqii dhadee midna waxa weeyaan oo gabadhu markaa hadday tagto idanka ninkeeda la-aantii ma furmaysa mase furmi mayso ya waa furmaysaa ta labaadna waxa weeyaan inuu ninku anti daaliqun in dahabti ilaa beyti ta labaadna waxa weeyaan inuu ninku anti daaliqun in dahabti ilaa beyti abiiki haddaad tegtid guriga aabbahaa haddaad aaddo waad iga furan tahay biduuni idni intaanu dhihin ayuu hindhisay sooma kala go'in hadhow markuu quficii dhameeyey ama hindhisadii dhameeyey ama sixashadii uu sixday uu ka fiicnaaday ayuu wuxuu ka dabageeyey hadalkii haddaanan kuu fasixin marka labadaa suuradoodba dalaaqu waa dhacaya hadduu saa ku yimaado warku iyo haddii toos yahay labada xaaladoodoo dalaaqaasi waa dhacaya hadduu laakiin hadalka iyo dalaaqu kala soocan yahay si caadiya u kala soocan yahay masale inuu yidhaahdo waad furan tahay gabar yahay muddo kadib xoogaa ka bacdi ayuu wuxuu yidhi in qumti waad furan furantahay gabadhala soco suligu galay oo intuu guriga soo galo wuxuu yidhi adiga soomaa hiblaayo waad furantahay suuliguu galay waa ka soo baxay wuu quraacday uu iska fadhiistay haddaad meeshaad ka kacdo meeshaad fadhida ka kacdo waad furantay haddaad meeshaad fadhida ka kacdo buu ku yidhi marka warkii muxuu ka dabageeyey muddo kadib muxuu ka dabageeyey shardi ku xidhayoo halkaad fadhido haddaad ka kacdo marka intii horena maxay ahayd waad furantay soo maaha amba wuxuu ku yidhi istinahaasi marka muxuu noqonayaa waxba kama jiraan de istinahaas waa maxay waxba kama jiraan dalaaqaasi waa dhacaya dalaaqaasi waa dhacaya hadday iska fadhida xitaa oo kicinba oo yuu rursanaato meesha talaaqu waa dhacaya waa garta soo maa waayo dee ictibaar ma leh muddo badan baa udhexaysa warku weeyaan khaamisan baabu tacliiqi alaaqi wuxuu baab u yahay kani oo caddeyn u yahay dalaaqa wax ku-xidhidiisii haddii wax lagu xidho alaaqii ama waxa lagu xidhayo wax la heli kara ha noqdo ama waxaan la heli karin ha noqdo ama shardi ha ku xidho wamaa ilaa daalik masale hadduu yidhaahdo walaalkaa oo hebela ah haddaad la hadasho waad iga furan tahay hadduu caynkaas kula yidhaahdo wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu dawaabit adaabit alawal idaa culliqa talaaqu talaaqi haddii lagu xidho bishardin shardi haddii lagu xidho waqaca waa dhacaya biwuquucihi shardigaa dhicitaankiisu ku dhacaya shardi baa lagu xidhay haddii aad gabar yahay gabadhaad la hadasho waad iga furantahay ogow marka dalaaqii shardigaasu ku xidhan yahay gabadhaasi hadday gabadhaa la hadasho xitaa hadday intay salaanta ka qaado waa dhacaya dalaaqideed ilan waa hadal soomaaha dee idaa culliqa dalaaqu dalaaqii iyo furiinkii haddii lagu xidho bishardin shardi haddii lagu xidho waqaca waa dhacayaa biwuquucihi shardigaa dhicitaankiisuu ku dhacayaa waxa weye marka haddii dee gabadha lagu xidho dalaaqeedii arrin in la helaba ay mustaxiil tahay markaa ma furmaysa dee waayo dee wixii mustaxiil ah inuu yidhaahdo oo kale gabadhi wuxuu ku yidhi gabar yahay haddii aad afar lugood yeelato waad iga furantay ogow ma suuragal baa afar lugood inay yeelato suuragal maa marka waxaasi wax soconaya maaha ila dalaaqa caynkaas oo kale ah arrin mustaxiiluu ku xidhay wax soconaya maaha ama wuxuu yidhi haddaad afar indhood yeelato waad iga furantay ogow waad indha adag tahay afar indhood haddaad yeelato buu yidhi waad iga furantay waaye haddii la arrintaas marka waa mustaxiil soo maaha ama wuxuu yidhi haddii aad duushashada shimbiraha waad iga furantay ogow haddaad caadi u socota igama furnid buu yidhi ama wuxuu yidhi haddaad sida bahallada wax cunto dhurwaaga iyo libaaxa waad iga furanta mee wax cunaysaa dee mustaxiile eh? ma furmayso marka dalaaqaas wax dee mustaxiil buu ku xidhan haddii arrin suuragala uu ku xidho ka warran marka taas waxaan suuragalahayn soo maa wax suuragala hadduu ku xidho laba arrimood buu u qaybsamaya hadduu uga jeedo gabadha inuu wax ku dhiiri geliyo inay samayso ama uu isleeyahay waxay samaynayso uga celi hadduu isleeyahay xukunkiisu wuxuu noqonayaa furiin noqon maaye wuxuu noqonayaa kafaaratulyamiin baa ka waajibaysa waa fahamti soo maa waxbuu isleeyahay canaan uga dhigo uga celi ama waxbuu isleeyahay ku amar oo ku boorri ha samayso soo ma ahan karan kafaaratulyamiin buu lamid noqonayaa haddii dee aanu dhicinba wixii uu yidhi waxa haddaad samayso waa caynkaas haddii wixii aan la helin dee xooma dalaaq ma dhicinba haddii laakiin wixii ay gabadhu uu ka celiyey ays ku dhacdo ama wixii uu yidhi samee ay samayn weydo ma furmaysay maxaa meesha ka dhalanaya ya farduimiin soo maadan garan waa qowl ibnu taymiya ee qabaa uu qabo caleyh raxmatullah haddii laakiin uu uga qasdayo furiin isagu uga qasdi maayo canaan iyo dhiirigelo uga qasdi maayo lakin muxuu uga qasdayaa dalaaq iyo furiin waa dhacaya haddii arrintaa la waa dhacaya isagu marka wuxuu yidhi gabarh yahay waxbarasho waa lagaaga quustay haddaad malcaamadaa tegi weydo oo qur-aanka dhigan weydo oo aada duruusta raacan weydo oo aad wax baran weydo waad iga furmaysaa ku talagala waad iga furantay aniga marka taasi alaq caadiga ku dhici maayo waxbuu ku dhirigelinaya soo maa gabarh yahay haddaad iska deen weydo afar labaatan ka saa waxaan aad dhegaysanaysa heesaha iyo waxa kancaynkana waad iga furantay ku talagala maalinta dambes waad dhegaysanaysaa waa tanaaba dalaaqii markaas dalaaq caadiga udhici maayo muxuu dhaqayaa calaa sabiili culimmada qaar baa jira odhanaya laakiin dalaaq buu udhacayaa adaabidu thaalihaani daabidka labaad in qaala hadduu yidhaahdo in tasawajtu haddaan guursado fulaanatan hebel fa hiya iyadu taaliqun waa furan tahay laa yaqacu dalaaqaasi dhici maayo islaam bannaankaa iska marayso wuxuu yidhi haddaan guursado taas waa iga furantay warkaas ma soconaya ma soconaya waxba gacanta kuma haya muxuu furaa faan badana gabar aanu gacanta kuba haynoo qabin hadduu yidhaahdo halkaa maraysa haddaan taa guursado waan furay allahayna gaarsiiy waa guursato horta ama adaa furi doona ama adaa haysan doona allahayna gaarsiiyo laakiin iminka waxa weeyaan maa laa ymlik bani ina aadan kumana nadri karo go-aanna kama soo saari karo wix aanu maxay gacan ku haynin marka dee qof aanu gacan ku haynba wuxuu yidhi haddii anigu aan gabadhaa guursado waa furaya anigu rasuulkuna wuxuu yidhi sal alay waslam laa talaaqa qabla nikaax somaart furiin ma jiro guur ka horeeya walaa citaaqa qabla milkin xoraynna ma jirto hanasho ka hor ka dhacda ma jirto marka wuxuu yidhi sheekhu caleyh raxmatullah in qaala hadduu yidhaahdo in tasawajtu haddaan guursado fulaanatan heblaayo fa hiya iyadu daaliqun way furan tahay laa yaqacu dalaaqaa dhici maayo sababtu waa maxay waxba gacanta kuma haya inaan gacanta wax ku hayno iska hadlay buu noqonaya adaabidu haali laa yaqacu alaaqu alaaqu kuma dhaco bishaki fiihi shaki laga shakiyey kuma dhaco walaa bixadiidi nafsin naf wax laysugu sheekeeyana dalaaqu kuma uu dhaco waa fahanti soo maa alaaqi ku dhici maayo bixadiii nafsin maalan nin baa wuxuu ka shakiyey wartalo islaanta waa isku yar dhacdeen waata isku buuqdeene miyaad furtay mise ma aadan furin waa shakiyey wax badan bay fur iyo waxaa kulahayde talo wax ma kaa dhaceen furiina mise kaama dhicin marka waxaa alyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiin shaki laguma zuuliyo soo maha sidaa awgeed maxaa hubaal ahoo la hubaa inaad isqabtaan soo maa haddee yaqiina soo maa furiinkan laakiin wax dib ka yimi weeye yaqiintii horaa wax lagu dhisaya sababtu ma aadan furin waad qabtaa marka waayo maxaa asaloo yaqiin ah dee in meeshii isqabid jirtaa yaqiin ah waxaa dib ka yimi soo dariya waa maxay yaa waa shakii laga shakiya furiin soo maaha masalada maxaa lagu dhisayaa marka yaqiintii hore jirtaa lagu dhisayaa isfuriin meesha ma jiro ee isqabidba meesha jirta walaa bixadiidi nafsin markuu leeyahayna <coughs> wuxuu u jeedaa sheekhu caleyh raxmatullah naftu waxay isugu sheekaysay oo dalaaqahana ma uu jiro qof baa wuxuu isugu sheekeeyey maalanba wuxuu isugu sheekeeyey maalanba niyadiisu soo afa ka hadlinba wuxuu isugu sheekeeyey warslaantan iska fur waa ku dhibtay waa caynka kan iska fur laba kufur maya mid kufur maya saddex kufur daarati waxaas kula sheekaystay hadhow guriga yimid oo wixii kuma hadlin waa iska dhaafay taasna wax kasoo qaad ma laha mar haddii aanu ku hadlinba waay nebigu wuxu uhi sal ly slam ina allaha tajaawaza liummatii camaa xadaat bihi nafsuhaa ummaddayda ilaahay waa ka saamaxay waxay nafteeda iskula sheekaysato waase goorma maa lam tacmal bihi aw tatakallam bihi somaart intaanay ku dhaqaaqin oo ku camal falin ama aanay kuba hadlinba marka ninkan kumana dhaqaaqin wixii kumana hadlin soomahade oo ku dhaqaaqi wuxuu noqon karaa isagoona afka ka hadlin wuxuu iskula sheekaysanaya hadduu warqad gabadhi ugu qoro oo warqad ugu dhiibo waa furanta soomahade markaa afku iyuu ka hadlinba hadduu afkii ka hadlana waa furanta soo maaha warqadna uguma qorin haddii alla idmaay tilmaan isagoo aamusanna tilmaan kuma sheegin hadduu isagoo aamusan warqadna ku qorin laakiin maalan usaa yidhahda eeg masala waa aamusan yahay moogta wuu u tilmaamay waxbuu tilmaamay moogta markaas ficil buu sameeyey soo maa hadduu ficil sameeyo kala tag ah sida dhagahala gabadha ula hadlo ama warqad uu qoro ama u afka ka sheego muxuu noqonaya markaas madhaxayha alaaqi madha saas wey wuxuu yidhi sheekhu marka laa yaqacu alaaqu furiin dhici maayo bishaki ay bixaalati eh, shaki xaalad shakiya ku dhici maayo fiihi isaga laga shakisan yahay maslaante ma furtay mise ma furin walaa bixadiidi nafsi <coughs> naf sheekadeedna dalaaq kuma dhaco ee dalaaqu wax cad buu ku dhacaa saadisan baabu rajca rajcadii buu baab u yahay rajcadu waa irjaacu zawjati ilaa zawjati ilaa zawjiha baa la dhahaa irjaacu zawjati ilaa zawjihaa inay gabadhu ninkeeda xaggiisa u noqoto waase goorma waa goortuu dalaaqu maxaa yahay dalaaqu maxaa yahay rajciya goormay dhacdaa horta markuu dalaaqu maxaa yahay rajcida dee waxaan idinku akrinayba ganjeel ka baxaya maanta o dhan waa dalaaqu markuu rajci yahay ayaa maxaa suurooba in rajci la isugu yimaado soo dalaaqu goormuu rajci yahay waa goortuu ninkuu gabadha dalqad ku furo ama ku fura maxay ama laba ku furo markaasaa baabkan warkiisa u furan yahay laakiin qofkii gabadhii labo iyo wax ka badan ku furay oo saddex ku furay warkiisu muxuu noqonayaa warkiisa kaas uma yaala rajc uma yaalla soo maha waaye ya yani waa irjaacu zawjati ilaa zawjiha rajciyada taa soo maha irjaacu zawjati ilaa zawjiha noqosho gabadhu ay noqoto zawjkeedu u noqoto waase goorma bacda dalaaqin rajciyin bacda dalaaqin rajciyin furiin rajci a ah dabadii wa fiihi daabidaani laba daabid baa ku sugan shuruuduu leeyahay fuqahadu ay sheegeenoo shuruudihiisa waxaa ka mid a dalaaqu waa inuu rajci yahay kow oo baa'in ahayn labo waa in noqoshadaasi ay tahay gabadhu inta ay ciddada ku jirto waa fahamti soo maa waa in noqoshadu uu yahay waxaa laysugu noqonayaa khulci waa inaanu ahayn oo hadduu khulci yahay caqdan jadiid baa la rabaa soo maha marka waa inuu khulci aanu ahayn kow waa in dalaaqu yahay maxay rajci yahay waa in gabadhii ay ku jirto maxay ciddadii ay ku jirto waka <coughs> waa nin da arrimo shareecada ku sugan oo weeyaan maxay rajacadu ku sugnaan kartaa waxay ku sugnaan kartaa ninku inuu islaantiisii yidhaahdo maalan waa ku soo ceshada gabar yahay ogow oo iga niye ah niya ka tahay marka kusoo ceshada gabar la soco khalaas waa noqotay waa ilaahay muxuu leeyahy waa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalik soo maarati iyagaa u xaqleba alla leeyay subxaana raggoodaa u xaqle soo ceshiga ama isagoo aan gabadhiiba af kala hadlin ille waa furaye ayuu wuxuu sameeyey waa ku soo ceshada ma dhihine dhunkashaya taataabashuu gabadhii ku sameeyey ficilkaasi muxuu tilmaamayaa muxuu tilmaamayaa isu soo noqod meesha inuu jiro ama waxaa weeyaan markhaati buu sameeye wuxuu yidhi war hebel iyo hebeloo markhaati ka noqda islaantaydii soo ceshadaye taasuu yidhi intaba waa ku xasilaya <clears throat> intaba waa ku xasilayaa ayib wuxuu yidhi marka sheekhu caleyh raxmatullah addaabit alawalu daabidka hore laa yushtaratu looma shardiyo alaaqii horta intaan taa aan u yara gudbin gabadha la furo ee dalaaqa lagu fura midna waa baa'ina midna waa dalaaqeedu rajciyo weeye islaanta dalaaqeedu rajciyo uu yahay oo maalan dalqad lagu furay ama laba dalqadood lagu furay marka ugu horraysaa waxay leedahay masruuf bay leedahay intay ku jirto muddadaas waxay kaloo leedahay hoyna waa leedahay waban soomaa allah subxaana wa tacaala waa waatuu lahaa idaa dallaqtum nnisa'a fadalliquuhunna licidatihinna wa axsu lcidda waataquu llaha rabbakum laa tukhrijuuhunna soo maarti ha ka saarina min buyuutihinna guryahooda gabdhaha la furay yaa laga saarin ha ku cidda tirsadeen soomaalina maxay tidhi naag la furay fadhow ma yaalan somaalgu tiri soo maaragti ilaahayna wuxuu leeyay laa tukhrijuuhunna min buyuutihinna guryahooda ha ka saarina marka waa dhaqan soomaaliduna mahmaahda soomaalidu taas horta waa been qabso iyada ilaahayna wuxuu leeyahy guryaha ka saaran iyaguna wuxuu leeyahy naag la furi fadhiyo ma yaalo walaa yakhrujna iyaguna yaanay guryihii ka bixin oo iyadana yaanay ka bixin gurigii iyaguna dadkii ay u dhaxdeen yaanay guriga ka saarin ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina haddii lafaxisha mubayina ay la yimaadaan islaantii guriga ku cititirsaa la yidhi halkaa joog ciyaar bay keentayba dadkii guriga joogay maalintii ninkii ay kala tageenba cay iyo nijaasasaa ku saydhaysaa oo waxay aragtay xumaynaysa oo balaayay ama haddii alla idmay meeshiiba rag baa galaabaxaya lagu shirinaya oo marba maarata qolaa lagu shirinaya meeshii idab darrada hadday meeshii keento markaa iska fogeeya alayidhi waa laga saara meesha ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina marka waa in guryihii laga saara lama rabo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu aleyh waatu inama anafaqatu wasukna masruuf iyo hoyaad hoyaatin waxaa iska leh lilmar'ati idaa kaana lizawjiha calayha rajca soo maarta haddii ninkeeda rajca ay ku tahay waa markay dalqad ku furan tahay ama ku furan tahay maxay laba dalqadood markay ku furan tahay allah waa tuuri askinuuhunna min xayu sakantum min wujdikum somaali bisha degaysaan baa la dejinaya hadduu gurigu nusbaroor iska yahay qolka deg laba iyagu hadego oo halkaa maarata dee isu muuqmuuqato bidhaanta oo lacala allahi an yuxdita bacda dalika amran waa intaasoo laisusoo la isu soo maarata xiisaa oo wixii shaydaanku ilahay ummadda dhexdooda dhigay shaydaanku dhexdooda wuxuu dhigay ilahay inuu ka saamaxo waxaa laga yaabaa ka masaxa dhici karta yaa waa xijaabanaysaa laakiin xijaabka dee jiqd ahaa maala hadday niqaaban jirti ka niqaaban mayso niqaabka iska dhigaysaa laakiin xijaabkii sareex bay ka qaadqaadanaysaa nin inuu shukaansado iyo la hadlana mamnuuc wey xukma zawjiyay qabtaa meeshan odayaa wili sii haysta marka lama geli karo aaggaas waa aag xidhan isaga iskale waa xaaraam in la shukaansado xitaa iyaduna cid kale la shukaansado xitaa waa xaaraam laakiin isaga maarata markaa dee shaqaynta iyo guriga iyo caruur hadday meesha joogto oo kale orda aabiin wax ka soo qaadayo war hooyadiin u geeyayo intaasaa laysugu soo dhawaanaya adaabidu lwalu laa yushtaradu looma shardiyo fi rajcati fii dalaaqi rajca dalaaqii rajcada ahaa caqdun meher looma shardiyo walaa weliyun welina looma shardiyo walaa sadaaqun sadaaqn weliyun weli looma shardiyo walaa sadaaqun meher cusub looma shardiyo walaa ridaalmar'ati gaba raalli ahaanshaheed looma shardiyo walaa cilmuhaa ogaalkeeda looma shardiyo arrin aad u fiican wey gabdhahayna ogaana waa muhiim dalaaqa rajciga ah raggu awoodda alla uu siiyey sharciga lagu tusayaa fiiri shan qodobba loo shardin maayo waa kow ee marka ugu horraysa dalaaqii rajciga ahaa meher cusub loo shardin maayo oo micnaha waxaa loo jeedaa inta akhyaar lasoo waco golo la fadhiisto laysugu yimaado laysweydiisan maayo iminka mar cusub la meherin maayo waayo xukmu zawjiya qabtaa soo maaha ciddadii bay ku jirtaa walaa weliyun welina loo shardin maayo oo gabadhii iyo dee inaad isku soo noqonnaan rabnaa maanta golo noo waca hal meel ha lagu qadayo ha lagu quraacdo ama ha lagu shaaho galabtay ha laysugu yimaado waxaasi ma jiraan walaa sadaaqun meher cusubna loo shardin maayo sadaaqan waxaa loo jeedaa iminka gabadhii meher cusub in loo qabto ay meher qabsadi dee daas kusoo noqon la odhan maayo keedii hore hadday hore u qaadatana cafa allahu camaa salaf hadday wax uga baaqi yihiinna keedii unbaa wixii u harsanaa la siin doonaa walaa rida almar'ati inay gabadhu raalli ka tahayna loo shardin inaynu isku soo noqonno raalli ma ka tahay walaalay waxaa loo shardin maayo walaa cilmuhaa inay og tahayna loo shardin maayo intaba shardi uma aha somaadan fahmin intaan midna shardi uma aha waa ninku intaba isagaa samayn kara xitaa markhaati haddaan u samayn xitaa shardi uma aha oo waa ansaxayaa waxaaso dhan maxaa intaa o dhan asal u ah wa bucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika buu alla yidhi subxaana wa tacaala ayib walaa yushtaradu laa yushtaradu looma shardiyo fi rajcati dalaaqi rajcada ahaa iyo noqoshadii ninku xaaskiisa ku noqonayay caqdun meher cusub oo markaa laysugu soo fadhiisto looma shartiyo walaa weliyun weli in loo soo waco oo gabadhii la ardaadhiga looma shartiyo walaa sadaaqun meher cusub in iminka loo xidhana gabadhii loo qabto looma shartiyo walaa almar'ati gabadha raalli ahaanshaheeda looma shartiyo walaa cilmuhaa ogaalkeediina looma shartiyo adaabitu thaani laa rajcata ilaa fii ciddati talaaqin hayri baa'inin laa rajcata noqosho ma jirto uu ninku gabadhii ku noqdo uu furo ilaa fii ciddati dalaaqin ciddo dalaaq ciddadii inay ku jirta mooyaane dalaaq iyo furiin ciddadii inay ku jirta mooyaane dalaaqaasoo hayru baa'inin aan mid baa'ina ahayn oo warkii hore aan soo sheegnay uun goormaa islaantii la soo celin karaa goormaan la soo celin karin waa jawaabteedu tanay tahay ninku xaaskiisa wuxuu soo celin karaa dalaaqa uu furay markuu maxay yahay dalaaq rajci ah dalaaq rajciga waa kee dalqad hadduu ku furay ama uu laba ku furay hadduu baa'in yahayna ma jirto warkaas waaye laa rajcata noqosho ma jirto ninku xaaskiisa uu ku noqdo ilaa fii ciddati dalaaqin dalaaq ciddadii mooyaane dalaaqaasoo hayru baa'inin mid baa'ina hayrkii ah ee si kale markaa ma soconaysa wey kitaabu liilaa'i ilaagii buu kitaab u yahay waxbaan ka tegey iyo qofka qaadka cunaa iyo qofka zaaniga ah iyo qofka muwaxidka ah, intaba salaadiisoo lagama rabo ya salaadiisoo lagama rabo muslimiinta sheeganaya intaba inay tukadaan in laga aqbalayo salaadoodii in kale hawshaas yay u taallaa alle xaggiiba bay taallaa soomaa aqbalka marka in salaadiisu ay ansaxdaa in salaadiisii ay ansaxdaa shuruud waxaa u ah weyse in la helo dahaara in la helo taasay ku ansaxaysaa laakiin xagga aqbalka marka laga hadlayo waa baab gaara soomaha iyadu markaa baab gaara wey marka tan waxaa looga jeedaa iminka rajcada iyo soo noqoshadu ninka xaaskiisii uu furay uu ku noqdaa waxba looma shardiyo intaas oo qodob oo ninku isagoo intaa gabadha raallima ka tahay iyo ma og tahay iyo meer cusbaa loo sheegay waxa iyadoon la gelin buu odhan karaa waa soo ceshaday xaaskaygii laakiin iyada marka loo tago hadhow inay wada noolaadaan iyadaa khiyaar u leh markaa inay ninkii diiddo ina ogolaato war anigu aabdaay soo ceshanayso shareecadu waa kuu bannaysay laakiin dee anigu walaalo kuma rabo waa fahamtay soo ma anigu dee kuma rabo adigu waad soo ceshan kartaa dee sharciga waa wax ku qoran arrintaas aniga ogaalkayga iyo raalli ahaanshayga sharcigu shardigu ma aha laakiin anigaan dee ku doonayno ma kula noolaan karo inaan marka kala fuudaano ayaan doonaya marka ergaha wacdo oo warigala hadla iyo ha yidhahdo mase waa iska maslexdo marka laakiin maaha micnaheedu intaas shardi u maaha khasabna way raacaysaa maaha micnuhu waa fahamtay soo maa rajcadii waa ansaxaysaa laakiin gabadha rabitaankeeda tixgelintiisuu leeyahay waadix soo hadda warkaas wax isku xidhan dee maaha rajcada ansaxaysa wey baabu liilaa'i ilaagii baabuu yahay alilaa'u waxaa la yidhaahdaa waa alxalifu waa dhaarta uu ninku xaaskiisa ka dhaarto waxaan ilaahay ku dhaar ugu galay gabar yahay inaan laba bilood aanan kusoo agmarin oo nin iyo naag aynan isu noqon ama bil ama saddex ama afar bilood amaa ilaa daalik muddadiisa ugu badan ilaagu waa afar bilood afar bilood wixii ka yar ee eh, hadduu ninku ku dhaarto ilaa la dhihi maayo culimmada qaar leeyihiin laakiin ilaagu afarta bilood ayaa ugu badan inuu gabadhaa ninkaasi shaqo aanay isku darsan waaladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabbusu arbacati ashhurin soo maaragti afar bilood baa loo sugayaa fa in faa'uu hadday raggii soo noqdaan oo xaasaskoodii u soo noqdaan oo waxay ku dhaqan xumadii ka baxaan fa ina allaha hafuurun raxiim wa in cazamuu hadday go'aansadaan atalaaqa furiinna fa ina allaha samiicun caliim soo ma aragti sidii suba marka waxaa weeyaan iilaa baa la dhahaa oo gabadhu ninku inuu ka dhaarto in maaragtay usaa yeelo weeyaan laba suuruu yeelan karaa ama laba qaab inuu ninku ku dhaarto islaantiisa inaanu jamaac aanu ugu imaanin ilaa afar bilood wixii afar bilood ka yar iyadu waxa weeyaan hadduu ninku la yimaado waa ka kafaara gudanayaa oo se kafaaratulyamiin ayuu maaragtay la imanayaa haddii laakiin afar bilood ay gaadho afar bilood hadday gaadho iyadu waxa weeyaan oo uu ninku ku dhaarto sidaa oo muddadii marka ay korodho afar bilood ka korodho waxa weeyaan qofku inuu ka kafaara gurto oo reerkiisa usoo noqdo weeyaan hadduu laakiin diido oo uu markaa soo noqon waayo afartaa bilood baa loogu xadaynayaa afartaa bilood kabacdi ayaa waxaa shareecada loo bandhigayaa qaadigii iyo ummaddii meesha mas-uuliinka ka ahay gabadhii warkeedii iyo de nolosheedii in meel lagu ogaado ayaa la rabaa dabeetana gabadhii war ama ha sii daa baa la odhanaya gabadha ama si wanaagsan gabadhi udhaq baa la odhanaya shuruud fii wa fiihi daabidun waaxidun baa ku sugan shuruuduhu shuruudihiisu mae shuruudu sixatil iilaa'i iilaagu iyo ka dhaarashada ninku reerkiisa ka dhaartaa wuxuu ku ansaxaya arbaca afar buu ku ansaxayaa kow an yakuuna waa in iilaagu uu yahay mid ka yimi min zawji nin ninkaasoo yasixu uu ansaxayo dalaaquhu furiinkiisa nin wax furi kara ayaa bimacnaa wax ka dhaaran karaa inaan waxba furi karin waxba kama dhaaran kara soo maha inaan waxba furi karin oo dee maaragtay isagu aan gaadhin mawduucaas ama aan maskaxdiisu fadhinba waxba isagu kama dhaaran karo an yakuuna waa inuu ahaado mid ka yimi iilaagan min zawjin zawj xaggii yasixu alaaquhu yasixu uu ansaxayo dalaaquhu furiinkiisu ansaxayo weeyaan ilaa alla subxaana wa tacala tuu leeyahay liladiina yu'luuna min nisaihim soomaalit kii dalaaqiisa aanu ansaxaynay isagu waaba ma fiicna waa kii matal ahaan muxuu noqon karaa waa qofkii lagu khasbay oo kale ama waa qofkii waalnaa ama waa qofkii hurdayba islaantii bay seerqabteen isagoo u cadhaysan buu seexday hadhow isagoo isrogrogaya oo hurdo haddana muu ilaahay waxaan dhaar ugu galay inaan dhowr bilo agtaada soo marin waana hurdaada garo marka marka waa ku qarweeyaa kaas oo kale dee markaasi warkiisa kasoo qaad ma laha kasoo qaad ma laha arrintaasi waa taasna waa suurada caynkaasoo kale ah wuxuu noqon karaa maalan taas wuu noqon karaa Eh, wuxuu kaloo noqon karaa dee siyaabo kaloo la mida usan noqon karaa wuxuu yidhi marka sheekhu calayhi raxmatullah allaa yakuuna waa inaanu noqon caajiz waa inaanu ahayn ninku dhaaranaya caajizan mid ka caajisay oo bimacnaa ka tabargabay caniljimaaci ay canilwad'i u tegiddii islaanta u tegi lahaa mid ka tabargabay aanaanu ahayn hadduu markiisa horeba tabargab yahay uu sii dhaartaa dhaartiisu waxba ma faa'idinayso soomaha laakiin waa inuu marka hore nin caafimaad qaba oo yacnii hawshii zawjiyada gudan karaa waa inuu yahay ninka ka dhaaranaya laakiin nin xanuunsanaya oo hawshaa aan u qumi karin oo gabadhu marka horeba iska ag joogay hadduu yahay waxa weeyaan dhaartiisu waxbama kordhinayso marka ila marka horuba ninkani iska qatanaa marka imanka waxba ma qabanaysa dhaartiisu allaa yakuuna waa inaanu ahayn kan dhaaranaya caajizan mid caajis oo ah, bimacnaa ka tabargabay canil jimaaci jimaac mid ka tabargabay waa inaanu ahayn cajzigaasi ha noqdo xanuun haya oo rajo laga qabin inuu ka ladnaado ama ha noqdo wax ku dhacay oo ku soo darriya ha noqdo wamaa ilaa daalik an yakuuna alxalifu dhaartu waa inay tahay bilaahi alla mid lagu dhaartay aabbahay allaha iga qaado haddaan kusoo agmaro hadduu islaanta yidhahdo waa tan carruurtayda waaya haddaan kusoo agmaro waxaas qusacbilaadka ee dhaar carrureedka ah, ah shaydaanka hadduu ku dhaarto lama ogola waa in cidda lagu dhaaranaya ay tahay maxay allah aw biismin ama magac waa inuu ku dhaartaa min asmaa'ihi ah raxmaankan ku dhaartaye inaanan ku soo agmarin intaasoo bilood aw amase sifatan tilmaan inuu ku dhaarto min sifaatihi alle sifaatkiisa ka mid ah maqalka ilaahay baan ku dhaartay ama cilmiga ilaahay baan ku dhaartay cizada ilaahay baan ku dhaartay inuu saasoo kale yidhaahdo kalaamka ilaahay baan ku dhaartay waa sifa soo maha sifa ilaahay inuu ku dhaarto ama alla laftii ku dhaarto ama magiciisa alla ku dhaarto oo allah wuxuu noqon karaa ilaahay baan ku dhaartay isimkiina muxuu noqon karaa raxmaan baan ku dhaartay casiiskaan ku dhaartay samiicaan ku dhaartay sifana maxay noqon kartaa cilmiga ilaahay baan ku dhaartay qudrada ilaahay baan ku dhaartay weynaanta ilaahay baan ku dhaartay oo kale an yakuuna waa inuu noqdaa alxalifu dhaartu billaahi alle mid lagu dhaaranayo waa inay tahay aw amase biismin magac waa inuu ku dhaartaa min asmaa'ihi alla asmaadiisii ka mid ah aw amase sifatan sifo waa inuu ku dhaartaa bimacnaa tilmaan min sifaatii alle tilmaamihiisa ka mid ah arraabicu an yaxlifa waa inuu ku dhaarto anlaa yujaamicahaa inaanu gabadhii u tegin akhara wax ka badan min arbacati ashhurin afar bilood afar bilood haddii ala idmaayo inaanu ku soo agmarin buu gabadhii ku yidhi waayo waa muddada iilaaga ugu dambaysa wixii ka sokeeya fuqahadu waxay leeyihiin iilaa lama dhaho wixii ka sokeeya iilaa lama dhaho ayay leeyihiin kitaabu dihaari dihaarkii buu kitaab u yahay wa fiihi daabitun waaxidun daabid keliyaa ku sugan dihaarkuna waxa weeyaan kaasuu ku yidha dhow yahay oo waa inuu ninku yidhaahdo gabadha inuu ku yidhaahdo hooyaday baad iga tahay ama walaashay baad iga tahay ama habaryartay baad iga tahay cid maxaarimtiisa ka midoo dee guur aanu u qabanayn inuu gabadhii kala mid dhigo ama inuu yidhaahdo xubin jidhkeeda ka mida masalan gacantaadu gacantii hooyaday bay iga tahay ama lugtaadu lugtii walaashay bay iga tahay marka waa isku mid hadduu iyadoo dhan caam u sheego iyo haddii xubin jirkeeda ka mida ah uu gaar u tilmaamo waa isku mid sharciga xukunkiisu waa shay munkar ah oo beenoo xun allah waa tuulaha wainahum layaquuluuna munkaran min alqawli wazuura alla waa tuulaha subxaana wa tacaala marka sidee waaye nin xaaskii xaaskaagii aad qabtood ka ilma dhashanaysay ma hooyadaabay noqonaysaa ma walaashaabay noqon ma eedadaabay noqon waa idabdarro iyo hadal xun oo ku hadashid oo aad waxaa maarata u bandhigtid aad tidhaahdid maarata waa caynkaas tartiibta sharcigu sheegay weeyaan qofka arrintaa ku dhaca waxaa laga rabaa inuu qofkii haddii alidmaay la yimaada arrintaas inuu maaragtay dihaar waaladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim huma yacuuduuna limaa qaaluu somaaragti maxay ka noqonayaan haddana waxay yidhaahdeen bay ka noqonayaan fa taxriiru raqabatin ay fa taxriiru raqaba inay qoor xoreeyaan baa waajib ku ah waase goorma min qabli an yatamaasaa intaana istaaban daalikum tuucaduuna bihi kaasaa laydinku wacdinayaa wallahu bimaa tacmaluuna khabiir faman lam yajid qofkaan helin waa kafaar gudkii fa siyaamu ay fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood inuu soomo mutataabicayni oo xidhiidh ah ma kala goyn kartid waxaa uun ku kala goyn kartaa allaahumma inaad xanuunsato wadi kari weydo ama in dee maaragtay aad safar geshid oo safar aad aadid wax un cudurdaar ama xisi ah ama sharci ah waad ku kala goyn min qabli an yatamaasa intaana istaaban kahor faman lam yajid yastadiic qofkaan awoodi karinna fa icaamu ay fa calayhi dushii waxaa icaamu sitiina miskiina lixdan miskiin buu hal mar quraacinayaa ama qadaysiinayaa ama cashaysiinayaa daalika litu'minuu alle arrintaa wuxuu u sameeyey litu'minuu billahi wa rasuulihi wa tilka xuduud ullah walilkaafiriina cadaabun aliim bu alla leeyay subxaana wa taala marka faarigudkiisu waa cidqu raqaba haddii la waayo maxaa ku xiga sawmu shahrayni mutataabicayn haddii la waayo idcaamu sitiina miskiinan weeyaan weeyaan markaa kadib baa haddii alidmaan wixii kale laysugu iman karaa wuxuu yidhi markaa sheekhu calayhi raxmatullah yasixu dhihaaru dhihaarku waa ansaxayaa miman qof buu ka ansaxayaa yasixu uu ansaxayo talaaquu furiinkiisa qofkii wax furi kara baa wax dihaari kara soo maa qofkii wax furi kara baa wax dihaari kara walaa yata'u u tegi maayo xaaskii qabla atakfiiri kafaara gudasho ka hor ilaa uu guto ma tegi karo waalkafaaratu kafaaraduna cala tartiibi way isxigxigtaa bimacnaa cala tartiibi tartiib weeyaanoo way isxigxigtaa weeye afka soomaaliga tartiibta iyo afka carabiga farqiga udhexeeya afka soomaaliga waa wixiioo tartiib u sameeya waxaa marka la weydhaa waa waxii wixii oo la qunyariyo oo eeyar loo qabtaa la yidhahdaa soo ma laakiin afka carabiga ah tartiib waxaa la yidhaahdaa wuxuu say u kala horeeyaan oo loo qabto hadda waxaa ugu horeeya maxay idcaam waxaa ugu horreeya maxay eh, cidqu raqaba cidqu raqabaa la waayey maxaa ku xiga sawm shahrayn baa ku xiga sawm shahrayn baa la waayey maxaa ku xiga idcaamu sitiina miskiin saasaa loo tartiib yasixu waa ansaxayaa haddihaaru dihaarkii waa ansaxayaa miman qof buu ka ansaxayaa sixu talaaquhu talaaqiisu ansaxayo walaa yaqaa u tegi maayo xaaskii qabla takfiiri intaanu kafaara gudan ka hor walkafaaratu kafaara gudkiina calaa tartiibi tartiibkii laguu soo sheegay buu ahaana kitaabu licaani licaankii buu kitaabu yahay wa fiihi waxaa ku sugan alaaatu dawaabida saddex daabid baa kusugan licaankuna waxaa la yidhaahdaa labadii qofay isqabay ninku inuu xaaskiisa ku yidhaahdo gabar yahay adigu inuu ninku xaaskiisa ka shakiyo oo yidhaahdo waad zinaysataa oo ciidan aniga ahayn baad u dustaa inuu yidhaahdo oo markaa ay tidhaahdo iyaduna ay inkirto oo tidhaahdo afka alla ku gooya maxaad igu sheegaysaa oo markaa isqabtaan labadoodii oo qaadigii loo xukun tago qaadigu markaa waxaa la gudboon inuu markaa haddii alla idmaayo labadoodii u garqaado oo garqaadku wuxuu noqonayaa marka ugu horraysa ay isu yimaadaan qaadigu wuxuu ku bilaabayaa inuu ilaahay xusuusiyo alla u tooba keenaan alla u soo noqdaan waa ka hadday irtay ah inaan ilaahaybaa markhaati iga ah oonan been ku sheegayn inay sina ku dhacday afar jeer markuu saa yidhaahdo buu marka shanaad qof baa meesha u dhigaya qaadigu qofkaasaa marka shanaad intaanoon afka qabanaya oo odhanaya war jooga war labadiina qof baa been sheegaya war cadaabka adduunka ka aakhira ka khatarsan war ka joog